بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتنا وعلمنا ma ينفعنا وزدنا علما qال الإمام أبوالحuسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله xدثني محمد بن رافع في bاb min فضائل موسى عليه السلام نبي الlahi موسى ibnu cimraan calayhi wa calaa nabiyina wa calaa jamiici alambiyaai salaam fadaa'ishiisii wax ka mida ayaa laga sheegayaa fadaa'isha muusa calayhi salaam aad bay u badan tahay inuu nabi ahaa oo rasuul ahaa oo weliba ululcasmiga uu ka mid yahay oo ilaahay uu ku khasisay si gaara ambiyada kale in waxyiga toos ilaahay uga qaadan jiray o ilaahay ula hadli jiray wakalama allahu muusa takliima qaala xadaثanii moxamed ibnu raafic qaala xadaثanaa cabdالrazaq ibnu hamaama sancaani qaala akhbaranaa macmaru huwa bnu raashid can hamaami bni manabihin qaala hamaam wuxuu yidhi haadaa maa xadaثanaa abu hurayra abu hureyre wuxuu noo akhriyey weeyaan midan iyo saxiifadani can rasuulillaahina uu nooga sheegay sala allahu aleyh wasalam fadakara axaadiida buu sheegay minhaa wa qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslm nabigu wuxuu yidhi kaanat banuu israa'iila kaanat banuu israa'iila banuu israa'iil waxay ahayd qabiilka la yidhaahdo reer banuu israa'iil awlaadu yacquub calayhi salaam yaqtasiluuna kuwa qabaystaa curatan xaal yihiin kuwa qaqaawan dhaqankaas ayay yaqaaneen raggii ayagoo qaawan oo cawradooda isarkaaya alcawra almuqallada oo saw-ateynkooda uu muuqdo ayay iska qaqabaysan jireen yanduru bacduhum barkood uu fiirinaya weliba ilaa sawati bacd barka kale cawradiisa iyo saw-adiisuu fiirinayaa weliba indhaha ma kala laabayaane way isdaawanayaan oo way isfiirsanayaan dhaqankaas oo xishoodkii iyo xayihii ka fog ayay ku dhaqmi jireen oo ilbaxnimo iyo xadaaro ayagu u arki jireenoo oo caado oo dhaqan ayay u arki jireen oo qofka haddii akhlaaqdiisa xumaato diintiisa ay xumaato shaygii akhlaaqdaha ee xumaa ayuu u arkayaa wanaag macruufkii buu munkar u arkay munkarkiina macruuf buu arkayaa waxii wanaagsanaabaa wuxuu u noqonayaa waxaan wanaagsanayn oo laga tegayo oo laga ilbaxo wixii xumaana ilbax buu ku magacaabayaa dhaqankaa xun waa dhaqankii ayagu ay bilaabeen dadkuna oga daydeen latatabicunna sanana man kaana qablakum buu nabiga alayh salaam waad raaci doontaan kuwa inaga horreeyey waddadoodii shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low salakuu juxra dabbin lasalagtumuuh godka abaysada eday galaan meesha ugu xun ama ugu ur badan ama ugu cariidhisan ama ugu fool xun ay sameeyaan waad ka daba samaynaysaan sadaqa allahu cadiim wa sadaqa rasuuluhu sala allahu aleyh waali wasalam waad maqashaa hadda dhaqanka adduunka o dhan ma rabin in lagu dabaqo in toos loo soo celinayo dhaqankii qoladii xumeed ee liwaadka qowmu luut waktigiisi lagu halaagay in adduunka o dhan ba raba in lagu dabaqo la rabo oo caruurta la rabo in iskuullada lagu baro si khasaba oo la mariyo baarlamaanada oo maxaakimtu ay ay muxuu ahaa ay marinayaan wax inkirayaan hadda waa si yara warolayaab bay ahaan jirtay laakiin hadda inkirkii waa sii yaraanaya waa lagu soo dhiiranayaa marka waa waddadii nabiga uu sheegay in la raaci doono dhaqankaa xun waxaa ka mid ah marka qabayskaas ay qabaysan jireen waxba isfiirinayaan wa kaana muusa calayhi asalaam nabi muuse wuxuu ahaa yaktasulu kii qabaysta waxdahu keligiis ilma iyo qowskii wuu ka fogaani keligii wuu soo qabaysani keligaa haddaad tahay dharka waa iska dhigi kartaa dhib ma leh oo adi keliga haddaad tahay calalaha hadaad meel dhigato adoo qaawan qabaysato laa maanac fii dalik wax dhib ma laha nabiyaashu way ka sugneed inay saa yeeli jireen xataa ayuub calayhi salaam kamaa fi lbukhaari kaana yakhtasilu curyaana fanazla calayhi rijlu jaraadi min dahab waa kii udeenaa wax dahabaad moodo ayax oo kalaa soo daatay dahaba oo ayax oo kalaa waa kii ilaahay uu yidhi alam uqninka camaa tara waxaas miyaana kaa deeqin oo dhihi jira maya ilaahay oo waad iga deeqday laakiin fadligaada kama deeqtooma kama kama dhergi karo marka way bannaan tahay qofka keligii hadduu yahay fa qaaluu waxay dheheen hadduu sidaa yeelay xishoodkii iyo xayihii uu darteed uu keligii uu iska qabaysan jiray qaaluu wallaahi baan ku dhaaranaye ayagii baa dhaaranaya magac ilahi bay ku dhaaranayaan gaaladii maa yamnacu muusa muuse kama reebaayo an yaktasira inuu qabaysto macanaa maca anaga ilaa anahu aadar sheeluu qabaa bay dheheen waa nin sheelo qaba sheeladu ama aadarka waxaa weeyaan waa khasyateynka iyo xiniinyaha oo qofka barara ayaa waxaa la dhahaa sheela la yidhaahdaa meelahaas eh, xinyaha hoostooda iyo xoonaha hedxadooda iyo wax ka baxaya barar waxbaa bararaya marka sheelay soomaalidu iska dhihi jireen dayib waxyaalahay ku dardaraanna waa jiri jiray oo aan marayn waxba ka jirin qofka sheelada qaba haddii qori agtiisa laga jabiyo quuq buu dhihi bay dhihi jireen waxaasaa dhihi jir marka taasna waxaa malayn waa ku dardar aywa qaala wuxuu yihi fadahaba maratan mar buu tegey muusa calayhi salaam yakhtasilu inuu soo qabaysto sidii caadada ahayd fa wadaca thawbow wuxuu dul saartay calaa xajarin dhagax dhagax buu arsaa u kor saartay jaamid ah oo jamaad ah uu kor kala saartay fafara alxajaru dhagaxii baa cararay bithawbi buu la cararay maryihiisi maryihiiba dhagaxii baaba la cararayba waa ilaahay wax ka wado wey meel ilahay wax ka wado dhagax inuu cararo laguma yaqaanin ama laguma aqoonin fafara alxajaru bithawbihi thawbi muusa buu la cararay qaala fajamaxa muusaa muusaa ka daba orday biaatharihi raadkiisii ayuu ka daba orday oo baalkii dhagax ahaayoo calalihiina wataa ayuu ka daba orday waa shay cajiiba ah weeyaan oo aan maaluuf oo caado ahaan aan loo aqoon jirin oo dhici jirin laakiin ilaahay waxba kuma awoodiisa iyo qudradiisa inuu jamaadaadka uu xarakaad iyo iraaday iyo muxuu ahaa dareen uu yeelo yaquulu wuxuu leeyahay isagoo daba ordaaya fawbii xajaru dac fawbii xajaru marada iidhig xajaru yaa xajaru dhagaxow war marada iidhig fawbii xajaru marada iidhig ilaa isaga sidii wax noolo ah ama yacqilaa buu u dhaqmayaa oo maradiibuu la orday marka sidii dadkii baa loola hadlay isagana thawbii xajaru yaa xajaru thawbii xajaru marada ii dhig xataa nadara su u socday yaa wuxuu dul dhig dhex dhigay meel dadkii ay fadhiyaan oo naadigii ahoo golihii oo banu israa'iilkii intaasoo dacaayad iyo afxumaa muuse ka foge ka faafiyey ee yidhi sheeluu qabaay oo dadkii o dhan ba la gaarsiiyey ayuu ilaahay rabaa inuu ceebtii iyo beentii ay sheegeen uu ka baabi'iyo muuse inay cawradiisa arkaan ceebba kamaha iyaga agtooda ceebba kama aha wixii marka agtooda ceebta ka ahaa oo sheelad ahaa buu rabaa ilahay inuu ka beri yeelo xataa nadarad banuu israa'iil baa fiirisay ilaa saw'ati muusa muuse cawradiisi bay fiiriyeen faqaaluu waxay dhaheen wallaahi maa bimuusaa min ba'sin ah, waa lagu yaqaanaa dhaqan xum ay leeyihiin weeyaan markay dacaayintay faafiyaan dacaayadoodii bannaankooda loogu barxo inay marka dambe ayaga is eedeeyaan o dhan waxaa sheegaysaan waxba kama jiro waa tii nabi moxamed alayh salaam iyo saxaabadiisa markii ay tageen cumrat lqaba ay dhaheen qowmun wahanatum xumaa yadrib baan arkii imaan doono kanaacada ay dishay oo dhaqaaqi karin oo kacba dawaafi karin kacla daawane markii loo sheegay oo nabiga alayh salaam uu ruclo ugu daray ayay dhaheen nimankaad lahedeen waa sidan waxba ayaga isbeeniyey marka tii oo kale waxay dhaheen wallahi ma bimuusa min ba'sin wax dhiba ma qaba muuse calayh salaam faqaama alxajaru dhagixii waa istaagay bacdu markii ay arkeen kadib dhagixii waa istaagay halkiibuu markaa dhulkan yuu degay maryihiisi marka qaatay muusa calayhi salaam muhimaddii laga lahaa waa la dhameeyey oo wax amar ilaahay ka socda buu ahaa xataa nudira ileyhi ilaa si fiican muuse loo fiiriye calayhi salaam inuuna ceeb lahayn oo axsanu naasi jasadan uu yahay ayaa la wada arkay qaala fa akhada thawbah horta hore maryihiisii buu qaatay ciilla waa hayaa iyo cadho maryihii buu horta qaatay fadafiqa bilxajari dhagaxiibuu wuxuu u gudagalay darban yadribu darba inuu garaacayo garaac dhagaxan ilan wuxuu noqday dhagax ka duwan dhagaxyihii kale hushiisii marka mucjizada aheed ee abeesada iyo masigta noqon jirtay ayuu la dhacay oo wixii lagu taabtay iyaduna shaqo ka qabanaysa markaasuu la dhacay qaala abu hureyra wuxuu yidhi wallaahi inahu shaanigu waxaa weeye bilxajari ay fi lxajari inuu ku sugnaa nadabun barar sitatun lix aw sabcatun toddoba ah dhagaxii ushay uu ku dhufanayey darbu muusa muushe garaaciisa calayhi uu garaacay dhagaxa toddoba ama lix ulood uu ku dhuuftay barar buu soo booday darbu muusa calayhi salaam u bilxajar dhagaxa garaacay dhagax marka wuxuu noqday dabax dhagax dabeecadii ka leexday cararo waa cararay waakan istaaguu istaagay waatan garaacii la garaacay oo uu saameeyey isagiina uu bararay oo muusa calayhi salaam tashafi uu ka helay tashafi uu ka helay oo ku ciilbaxay ku ciilbaxay wayashfi suduura qowmi muminiin soo ma tashafi waxaa la yihahdaa qofka ku ciila markaad ka ciilbaxdo ama cadowaada uu kuu jabo xogow raaxa nafsiyaad helaysaa marka waa garaacay waxadathana shaahid waxaa weeyaan muusa fadaaishiisa waxaa kamid a ah anahu xayiy inuu qof xishood badan ahaa xishoodkuna waa manqaba wa fadiila cadiima fadiilo weyn weeyaan oo qofka ammaan weyn u ah oo nabigeena lagu tilmaamay calayhi salaam iimaankii lagu daray xishoodka inuu yahay qayb iimaanka kamid uu yahay arrimahaasu kamid yahay marka waa ammaan waxaana ayadana tusaysaa mucjiza min mucjizaati muusa calayhi salaam ushiisii iyo garaaciisii arrimahaas waxaa kaloo laga qaadanayaa iidaha iyo dhibka inuu ahaa wax soo joogto ah oo ambiyadu mar walbaba la dhibi jiray saalixiinta iyo ducaadda marka wixii dhibood aragto waa wax lagaaga horreeyey oo ambiyadii ilahay baaba la dhibay xaggeed adiguna aad dhiblaan ka noqonaysa inaad tiraahdo nabigeennaaba lagu yihi calayhi salaam maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablik rusushii ka horreysay wixii lagu dhahay unbaa lagu dhahayaa isbir kamaa sabara ululcasmi min arusul siday u sabreen u sabir baa lagu yiri nabiga alayh salaam walidalika soo qaadan jiray u dhihi jir raxima allahu muusa laqad uudiya akthara mima uudiitu fa sabr wixii aniga lay dhibay ka badan baa muuse la dhibay waa ku sabray markaasuu deen isku tasliya iyo sabirsiin buu nabiga alayh salam tacsiim ka dhigan jiray qaala wxadathana yaxya bnu xabib alxaariثiyu qaala xadathana yaziid bnu zureycin qaala xadathana khaalid alxada khaalid bnu mihraan waan soo ogaana xada inay naanays tahay oo kabaha kuwa talaa xada la dhahaa waa fadhiisan jiraa la yidhi can cabdillaahi bni shaqiiqin qaala wuxuu yidhi anba'ana abu hurayra abu hurayra noo waramay radi allahu canhu qaala abu hureyra wuxuu yidhi kaana muusa calayhi salaam nabi muuse wuxuu ahaa rajulan nin xayiyan xishood badan buu ahaa oo xishoodkiisa aad buu xishood badnaa sida nabigeena alayh salam ba lagu tilmaamay qaala fa kaana laa yuraa lama arki jirin mutajaridan isagoo qaawan oo calalaha intuu iska dhigay dadka dhexdiisa sida acraabta weli ku dambeeya iyo meelaha balliyaha iyo wakaalaha iyo waraha iyo nin weyn oo qabaysan aad arkaysaayo markuu u badan yahay uun gacanta saaraya muxuu ahaa dakerka laa yuraa mutajarida qaala faqaala banuu israa'iil baa waxay dhaheen inahu aadar ah, waa iska xukumeen kolba hadduuna isqaawiyey oo isqaawin waayey oo dhexdeenaan uu imaan waayey wax kala mee ninkaa waxbuu qarinayaa inahu aadar qaala fakhtasala waa qabaystay muusa inda cinda muwayhin muwayhin waa taskiiru maa biyo yar oo meel ku jira agtood buu ku qabaystay fa wadaca thawba maradiisi wuxuu saartay calaa xajarin dhagax faاnطalaqa alxajaru dhagaxii baa iska orday oo dhaqaaqay yascoo xaaluu rooraya wاtabacahu waa raacay muusa calayhi salaam dhagxii bicasaah ushiisii buuna la dabagalay yadribu asagoo garaacayo thawbii xajaru ku leh dhagaxa dhagaxow idhig maryahayga thawbii dac thawbii marada iidhig xajaru yaa xajaru dhagaxow xataa waqafa ilaa uu ka istaaga dhagaxii calaa mala'in jamaacaad iyo koox min bani israa'iila korkooda markuu maraayuu degay wanazalad waxaa soo degtay fii shani fii hada alqisa qisadaa iyo shaniga muuse dhibka la dhibay markii dambe qur-aankeena ilaahay ku caddeeyo wuxuu soo dejiyey allah subxaana yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ahow waxaa muuse looga sheekeynayo waxaa weeyaan in qisadaasi ay cibro noo noqoto iyo cida iyo waano ay noo noqoto oo aan banaanka ka marro ambiyada ilaahay iyo awliyada iyo saalixiinta iyo ahelka iyo muslimiinta qofna inaan la dhibin yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunuuha kamid noqonina kaladiina sidii kuwii oo kale aadow dhibay muusa muuse dhibay oo kale ha noqonina oo fabara'ahu llahu ilaahayna uu beri yeelay mimaa wixii uu ka beri yeelay qaaruu ay ku dhaheen oo been tahaa sheeruu leeyahaydi wa kaana wuxuu ahaaday muusa calayhi salaam cinda allahi ilahay agtiisa wajihan mid weji ku leh mid sharaf leh oo karaamo iyo wejigii sharaf ku leh buu ahaaday qaala waxadathanii moxamed bnu raafici wa cabdi bnu xumayd qaala cabdun akhbarana wa qaala ibraahim xadathana cabdurazaq qaala akhbarana macmar ibnu rashid can ibni daawuus cabdullaahi can abi daawuus ibnu kaysaan alyamani can abi hurayrata dawsi yamaami wey yamaami can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal ursila malaku lmowt malakulmowt ayaa la diray oo muxuu ahaa qaar ay dhahaan casraa'iil ay dhahaan oo ma asixin ba lii magacaas malakulmowt ayaa asaxa qur-aanka iyo sunada kuso aroray malakulmowt ursila malaku malakulmowt malagii loo wakaashay mowdka iyo qofka dadka nafta ka qaaridooda way fara badan yihiin laakiin mid baa uxil saaran oo mas-uul u ah wadalika marka qaarkood aad markaysa w rusuluna laleeyahay jamaaco laga soo cabirayo marna malakulmowt baa hal qof laga soo qaaday hal baa laga soo qaaday marka mid baa u weyn intoodii kalena waxaa weeyaan muhimadaasay wada qabanayaan ursila malakulmowt baa la diray ilaa muusa calayhi salaam nabi muusa loo diray falamaa jaa'ahu markuu u yimid malakulmowtka waxaa la rabay sida ambiyada la rabo nabi nafta lagama qaado xataa yukhayar ilaa khiyaar laga geliyo beyna fi dunya beynama fi dunya wa beynama fi laakhira asaasku ambiyadu sida dadka kale oo kale hebel waa dhintay un la dhihi maayo isagoo og oo la yihi waktigaadii baa soo dhow nafti ma lagaa qaadi mise maxaa waxbaad gocanaysaa waa loo sheegi jiray takhyiir baa la gelinayaa marka dee waa nabi waa rasuul ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay og jannadiisa inuu geli doono marka waktigiisina waa dhammaaday mxuu ahaa ixtiraam iyo taqdiirin baa ilaahay subxaana wa tacaala ayuu u yeelayaa saa u yeelayaa ambiyada saas weeye dadka kale muminiinta ee saalixiinta ahna ilaahay subxaana wa tacala ka xadiidkii qudsi lahaa maa taradadtu bishayin taradudii liqabdi cabdi mumin oo kamaa qaal addoon mu'mina oo aan yakruhu lmowt wa akrahu isaa'atahu addoon mu'mina oo isagana cidda nacaya dhimashada anna inaan xumeeyo aan nacaayo nafka qaadidiisa saan u kohda waxaan u kohda ma laha buu ilahi ilahi subxana wa tacala addoon mu'mina oo saalixa oo ilaahay uu jecel yahay subxaanah waktigii inuu dhammaaday waa xatmi geerida waa xatmi waa laga maarmaan waa in uu dhinto qofka waa muhim laakiin isagoo xogow adduunyada isku yar yardhejin oo dhimashada nacaaya anigana inaan xumey aan nacaayo umuurtii qadarkeeduna ay soo habsatooy timid arrintaasaanu maaratay uga taladudo ama aan u naco waxaan u naco ma jirto xadiis saxiixa soo aroray qudsi ah laakiin ambiyada waa loo sheegay ayagu habeelo waktigaada baa dhammaaday ka waran ah, calaamada calaamada markaad aragto waktigaadi waa gebagabe ogow is aruuri istikfaartii iyo toobadii iyo amurihii la imow sida nabigeena lagu yiri alayh salam fi suurati nasr ayib malagan su u socday marka wuxuu yii naftan kaa qaadi rabaa falama jaa'ahu markuu u yimid sakahu muusa ayaa dhurbaaxay fafaqaca caynahu ishuu ka fujiyey marka waxaad garanaysaa suuradii aadamaha iyo ugu yimid oo la arki karo oo il iyo wax bashar ah oo gacanta muuseba ay gaari karto ilaa malaga hadduu garbabihiisa iyo janaaxaadkiisa la soo baxo wax loo dhowaan kara maba ahaadeen falamaa jaa'ahu saka waa dhurbaxay fafaqaca cayna isha ayuu fujiyey farajaca ilaa rabbi rabbigii buu ku laabtay malagii oo ishii laga riday faqaala wuxuu yidhi malagii arsaltanii waxaad ii dirtay rabbiyow ilaa cabdin addoon laa yuriidu lmowta geeri aan doonaynin oo dhimashaba aan rabin qaala faradda allaahu ilaahay baa soo celiyey ilayhi malagii wuxuu usoo celiyey caynow ishiisii halka ugu celiyey wa qaala wuxuu yii irjic iley ku noqo muuseo faqul lahu waxaad ku tiraahdaa yadacu yadah gacanta ha saaro calaa matni thawrin dibi dushii gacanta saa ha u saaro falahu wuxuu leeyahay du gacanta saa u saara dibi waa adatay timihiisii iyo wixiisi oo shacarkiisii baa saa isku dul saaran oo raxan raxana saa u korsaar baa le gacanta falahu wuxuu leeyahay bimaa gadat waxay daboosho yaduhu gacantiisa waxay daboosho oo tima ah gacanta ka hooseeya bikuli shacratin tin kasta sanatun sanatan sana lagu dhufanaya sanatun sana yaa la siin halkii tinba sanad buu sii noolaan doonaa qaala saa u sheeg oo arrinta haddaad adduun mase aad rabto inaad sii noolaato saa yeel intaasa lagu dhufane waa imtixaan la imtixaamayo muusa calayh salaam qaala wuxuu yidhi nabi muuse ee rabbi rabbigayow uma mah maxaa ku xiga intaa wa dhammaan wax la tiriyey waa dhammaani wax la tiriyey waa dhammaanayaa aadam meeqaa laga jooga nuux meeqaa laga jooga fiiri marka wax la tiriyey iyo cumri iyo wakti iyo zaman waa uun iska dhammaanayaa uma mah maxaa ku xiga qaala wuxuu yihi uma almowtu waka uma almowtu almowtu xaqun waa laga maarmaan wey kulu nafsin daa'iqatu lmowt wax laga soreeya ma jiraba uma almowt geeri baa ka xigtaa layidhi oo ka dambaysa markay dhamaato geeridu waa diyaar qaala wuxuu yihi faalaana hadda marka kolba haddii waktiga dhammaaday ilaahu hadda nafta laga qaado fasa'ala allaha ilaahay wuxuu ka codsado o weydiistaysteh an yudniyahu inuu u dhaweeyo min alardi almuqadasa ardadii muqadasadeeda baytulmaqdis ku taalay baytulmaqdis ramyata bixajarin ramyatan ee qadra ramya in ganitaan la gano bixajarin dhagax masjid alaqsa ii dhoweey buu yidhi baytulmaqdis iyo ardu lmuqadasa halkaa naftaa lagaga qaado si halkaa lagagu xabaalo faqaala rasuulu lah ilahi waa ka aqbalay halkii buu tegey markaasa nafta laga qaaday faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu yidhi falow kuntu haddaan ahaan lahaa buu leeyahy hama meeshaas meeshaa uu ku xabaalaya muuse iyo baytulmaqdis agteeda hadda aan ila hadlaya haddaan joogi lahaa buu leyahy rasuulka saxaabadii buu warramayaa la uriidtukum waa ina tusi lahaa qabrahu qabrigiisa ilaa jaanibi ariiq waddada dhinaceeduu ku yaalaa taxta alkafiib alaxmar bacaadka iyo buurta weyn ee muxuu aha axmarka ee guduudan halkaa hoosteedu ku xabaalan yahay nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam oo leylat alisraa walmicraaj buu nabigu arkay waan arki doonaa isagoo uu ku dhex tukanaya taxta alkafiib alaxmar waddada dhinaceeda bacaadka weyn hoosteeda halkaas ku xabaaraya nabi muuse alayh salam saasuu nabigeena yiri sala allahu alيh wali wasalam waa la tusay qala xadaثna mxamed bn raafici qala xadaثna cabdالrazaq bn hamaam qala xadaثna macmr bn rashid can hamaam bn munabihin qaal hada ma xadaثna abu hurayra wuxuu noo waramay wey can rasuuli lahi salى اllah alيه ali wasalam fadakara axaadiiثa minha waqala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam wuxuu yihi jaءa malaku اlmowt baa yimid ilaa muusa alayhi الsalaam buu yimid nabi muuse faqala lahu wuxuu ku yihi ajib rabak waa laysoo diray xagga rabbiga baa lagaa rabaa nafta lagaa qaadi qofku markuu dhinto unbuu rabbi la kulmi ajib rabbaka rabbigaa ajiib samada lixaad baaba la geeyo halkaasaa la dalacsiiyey qaala wuxuu yihi faladama muusa calayhi salaam muuse wuxuu dhurbaaxay cayna malakilmowt malakulmowtka ishiisii fafaqaahaa ishii buu kasoo fujiyey oo ka riday gurigeygi baad kasoo gashay idan la-aan qofka idan la-aan gurigaada soo galaan ishaa fujin kartaa fafaqaahaa qaala farajaca almalak malagii baa laabtay ila allahi tacaala buu u laabtay faqaala wuxuu yihi malagii inaka yaa rab arsaltanii waxaad ii dirtay ilaa cabdin adoon laka adiga addoomahaadii kamida khaaska ahaa ambiyadii laa yuriidu lmowt geerina aan diyaarba u ahayn waqad faqaa wuxuu fujiyey cayna isheeya waatan qaala farada allaahu ilayhi baa ku celiyey malagii caynow ishiisiiba u celiyey kun fayakuunu un weeyaane wa qaala irjic ku noqo haddana ilaa cabdi addoonkayga ku laabo faqul waxaad tiraahdaa alxayaatu turiid alxayaat turiid alxayaata turiid ee aturiidu alxayaat ma geeri ma noolal iyo xayaato iyo geerida dib lagaaga dhigo yaad doonaysaa saa ku dheh weydii inaad sii noolaata miyaad rabtaa fa in kunta turiidu alxayaata haddaad doonayso muxuu aha xayaatada iyo noolosha fadac yadaka gacantaada waxaad saartaa calaa matri thawr dibig dhabarkiisa kore famaa tawaarad yaduka gacantaada waxay qariso oo min shacaratin tin ah fa inaka waxaa lagugu dhufo leedahay taciishu waxaad noolaanaysaa bihaa halkii tinba sanatan sanad baan sii noolaan qaala muusa wuxuu yidhi uma mah maxaa ku xigay uma maada maxaa ku xiga ya rab qaala uma tamuut waad dhimanaysaa taa iyadu waxaa weeyaan meel aad ka mari karto ma leh meel kasta oo qofka uu tago ama uu galo geeri waa laga maarmaan qul ina almowt aladi tafiruuna fa inahu mulaaqiikum tu weyaan waa ka ilahay yii walow kuntum fii buruujin mushayada haddaad guryo waaweyn oo adag aad ku jirtaan xataa geeri waa kugu imaanaysaa qaala faalaana min qariib hadda marka halaga qada nafta min qariib waqti dhow rabbi amitnii waxaad i dishaa min alardi اlmuqadasa dhulkii muqadasada aheeda baytulmaqdis agtiisa ilaahu igu dil qofka waa jeclaan karaa meelaha wanaagsan inuu ku dhinto oo halkaas lagu xabaalo inuu jeclaado wax maanica wax maanica ma laha masaajid jaamic ah oo muslimiinta ay janaaze badan ku tukanayaan in magaalada inuu ku dhinto oo kale maalan madiina oo kale iyo maka mukarama iyo baytulmaqdis iyo meelahaasi ramyatan bixajar dhagax in la tuuro yani dhagax turidii intaa ujirsado qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu yidhi wallaahi low annii anigu haddaan cindahu agtiisa aan ahay meeshaa lagu xabaalay muuse lara'aytukum waxayna tusi lahaa qabrahu qabrigiisa ilaa jaanibi ariiqi waddada dhinaceeda ku yaalaa cinda alkahiibi alaxmar burburcoodka iyo bacaadka guduudan agtiisu ku xabaalan yahay qaala abu isxaaq wuxuu yihi xadathana moxamed binu yaxya xadathana cabdurazaq akhbarana macmar bimili xadiidi leyth bimithli hada alxadiid xadiidkaa soo maray oo kale isxaaq waad garanaysaan ibraahim qala xadathanii zuhayr bnu xarb qala xadathana xujay bn muhanى qala xadathana cabdالcaزيز bn cabdillahi bn abi slmة can cabdillahi bn اlfضل الhaashimi can cabdiraxman alacraj hurmus can abi hurayrata radi allahu canhu qaal baynamaa yahuudiyun xili nin yahuudiya uu yacridu bandhigaaya silcatan badeeca lahu asaga uu leeyahay badeecadiisu sooqosaa u bandhigay oo yaegata uu leeyahayo ucdiya biha waxaa laga siiyey shayan waxbaa laga siiyey nin baa yidhi intaa qaado oo keen alaabtan karihahu shaygaas waa nacay isaguna w amase lam yarda raalli kuma noqonin shaka cabdilcaziiz baa labadaa kelima shakiya midkay tahay intaan kaa gado iyo maya waa nacay qaala wuxuu yidhi ninkii laa kaa siin maayo inta aad tiri iga sii kaama siinayo waladii istafaa muusa calayhi asalaam cala albashar ilaahigii nabi muuse ka doortay basharka oo dhan baan ku dhaartay intaa inaan kaa siinayn ayuu ku dhaartay qaala fasamicahu waxaa maqlay rajulu min alansaar min ansaaru rasuulillaahi ah oo saarti ka mid ahaa maqlay hadalkiisi faladama wajha wejigu ka dhurbaaxay dhurbaaxuu wejiga ku dhuftay qaala markaasuu wuxuu yihi taquul waxaad leedahay miya waladii istafaa muusa calayhi salaam cala albashar baad leedahay miya warkaada war tacajub ah tacajub buu saaray <coughs> wax lala yaab soo ma adoo madiine joogo oo nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam kuu muuqdo <coughs> inaad tidhahdo basharka oo dhanba muusa laga doortay wa rasuulullahi rasuulka ilaahina sala allah alay wasalam uu beyna adhurina dhexdaanada joogo seed warkaa udhihi kartaa dee waa muslimiinta awoodii iyo duhuurkii ayaga carrada haysta oo qaalib ah markaa ninkana idabla-aan waaba sameeyey oo nabi maxamed buu inkirsan yahay o diidan yahay laakiin in la garaaco la dhurbaaxo oo meesha tanaafus bayna alambiyaa ambiyada dhexdooda la tanaafuso oo la kala fadilo oo halkaa halkaadeena midna lahoos loo dhigo midna kor loo qaadqaado warkaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam diiday oo uu kala soo baxay hadalka qaala fadahaba alyahuudiyu ilaa rasuuli illah yahuudigii nabiga alayh salam isku sii daayey waa og cadaaladda rasuulka iyo xukunkiisa cadaaladda ee kana cadowa iyo kana xabiib kuwa iyo ku dhow midna nabiga alayh salaatu wasalaam si cadaalada ayuu wax ku xukumaa sala allahu aleyh waali wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa abaalqaasim abaalqaasimo waa rasuulka ina lii waxaan lahaa dimmatan wacahda ballan iyo waxaan lahaa heshiis noo dhexeeyey inaan waxbanana yeelin cirdiga anaga iyo nafta iyo maalka anaga ina lii dimatan waxaan lahaa heshiis iyo balan iyo wacahdan balan baan lahaa waa isku mid himada iyo cahdi waa isku dhow yihiin heshiiskii galagallay wey markii madiine nabigu u soo galay inaan kun wada noolaano wa qaala wuxuu yihi fulaanu hebel baana ladama weji wejiga kaga dharbaxay ninkan hebel baana wejiga kaga dharbaxay buu yihi faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ba wuxuu yihi lima latamta wajhah maxaad wejigiisa u dhurbaaxday qaala ninkii wuxuu yihi qaala wuxuu yihi ya rasuul rasuul allow ladii istafaa qaala wuxuu yihi ninkana waxaan ku dhurbaaxay ya rasul rasul wuxuu yidhi wاladii istafaa muusa calayhi salaam calى اlbashar ilaahigii muuse ka doortay basharkan ku dhaartay halkaas yuu ku hadlay wa anta adigoo bayna adhurna dhexdaanada jooga ayuu muuse ilahay basharka o dhan ka doortay leeyahy u aminkanba uu leeyahay waxsaa dadka ka khayr badan qaala fagaadiba rasuul اllah saxaabigii fiiri warka waa loo cadhooday ma muuse rabtaa inaad hoos u dhigto anigana aad ii teeteyso warkiiba wuxuu gaaray anigii iyo ambiyadii saaxiibaday walaalahay ayuu nabiga alay slam faqadiba rasulla waa cadhooday xata curifa alqadabu fi wajhi wejgiisa laga gartay uma qaala laa tufadiluu bayna alambiyaai laa tufadilu ha kala fadilina bayna anbiyaai illaah ambiyada ilahi ha kala fadilina tafaadul iyo tafdiil ka dhalanaysa inqaasi albacdi qaar in la nusqaamiyo tanqiis albacdi marka in la nusqaamiyo waa kala fadli badan yihin tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi ilahi baa kala fadilay laakiin inaad kala fadisho adoo kuwa liidaya wax liidana kuma jira ambiyada dhammaan waa fudalaa dhammaan waa numalaa dhammaan waa khiyaarunaas marka markaad qof fadilayso ka kale inaad liiddaa la diidan yahay a oo hebel baa fadli badan iyo may hebel baa fadl moosha muran ka imaato akala fadilina fa shani yunfaqu waxaa laafuufi doonaa fi suuri suurka buunkaa laafuufi doonaa qiyaamaha laba buun baa jira midka hore waa lagu dhammaani intii nooleed oo dhan baa hal mar si jamaaciya loo wada laynaya waxay dhintay mooyeene ka dambana waxaa la dhahaa soosaaridii dadka lagu soo saarayo weeyaan bunka laafuufi fayashcaqu man dad baa wada daadanoo wada dhammaanoo suuxi fi samaawaati waman fi lardi samaawaadka iyo ardooyinka wixii ku jiroo noola ah oo dhan baa dhimanaya basharkii iyo aadamihii malaa'igti man fi samawati waman fi lardi ilaa man shaa allah ilaahay wuxuu doono mooyeenu ka soo reebo oo marka u dambaysana dhammaan nafta waa laga wada qaadayaa oo wayabqa wajhu rabbika lidiljalal ilaahay baa haraya subxana wa tacaala qaala uma yunfaku fiihi ukhraa mar kale ayaa haddana laafuufi fa akuunu waxaa noqon awala man qofka ugu horeeyo bucitha lasoo saari doono qofka u horeeya ee qabriga ka soo bixi baan ahay buu nabiga sala allah alay wasalam aw fii awali man bucith dadka ugu horeeyaan ku jiraa fa idaa muusa calayhi salaam muuse waxaan arki uun aakidun haya bilcarshi carshiga carshiga qawaaimulcarsh carshuraxmaan muuse oo ag taagan oo haysta baan indhaha kala qaado arki buu yidhi falaa adri ma ogi axuusiba in loo xisaabay bisacatihi suuxidii iyo dhicitaankii uu dhacay yooma duur maalintii duur maalintii duur ee uu yihi rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii walaakin اndur ilى اljabl fain istaqara makaanahu fasوfa taraanii falama tajalىa rabhu liljabli jacalahu daka waqara muusaa saciqa sacqigaasi maalintaa uu dhacay <clears throat> in loo xisaabay oo amase bucutha in lasoo saaray qablii hortayda labadaasaan kala garanaynin buu yihi laakiin ninkaas heerkaa gaarhsiisan iyo aniga inaad markaa aad muranna gelisaan maaha ood isku kaga qabataan waa tawaaduciisi walaa aquulu dhihi mahayo ina axaddan qof baa afdalu ka fadli badan min yunis bin mata nabi kaloo haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlay yunis bin mata calayhi salaam qof baa ka fadli badan dhihi mahayo buu yidhi nabiyullaahi yunis calayhi salaam <clears throat> oo waa kii intuu tegay qoomkiisi markay rumayn waayeen oo yidhi halaag baan ugu dhici waa iska kiin tegaya intuu carooday iska tegay isagoon idan xag alla ka haysanin waa kii marka ku dhacay <clears throat> badda lagu tuuray oo saddex mugdi dhexdood ka tawxiisadoo ka calacalay saddex mugdi mugdigii habeenka iyo kii badda iyo kii xuudka iyo malaygii caloosha uu galay iyo laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin uu ka dhex yidhi subxaanaka inii kuntu min aaalimiin marka nabigeennana waxaa lagu yidhi walaa takun ka saaxib ulxuud ha noqonin saaxibulxuud oo kale halkaa marka dadka inay u maleeyaan in la liidaayo yuunus alayhi salaatu wasalaam oo hadalki hadal la geliyo nabi buu ahaa ilaahayna toobadiisii iyo ijtibihiisii soo dhoweyntiisii waa siiyey kelimada qiimaha badan iyo karaamada qiimaha badanna waa la siiyey o laga soo badbaadiyey meesha ayada marka qofna inuu dhaho yunus waa laga fadli badan yahay oo laga hadhadlo ayuu nabigu ka hadlaya alay slam diidan yahy waxadathanii moxamed binu xaatim qaala xadathana yaziid binu haaruun qaala xadathana cabdilcaziz bin abi salama bihada isnaadi sawa qaala xadathana zuhayr binu xarbi w abubakr binu nadr qaala xadathana yacquub binu ibrahim xadathana abi ibraahim ibn yacquub ya can ibni shihaab azuhri can abi salamata bn cabdiraxmaan ma waxaa maleyna waa ibraahim ibnu sacd bin ibraahim ibn cabdiraxmaan ibn coof wey dadka zuhriyiin wey sankas ku haya can ibni shihaab azuhri can abi salama bin cabdiraxmaan azuhri cabdiraxmaan alacraj almadani can abi hurayrata qaala abu hureyra wuxuu yidhi istaba rajulaan laba nin baa caytamay rajulu min alyahuud nin reer yahuuda iyo wa nin min almuslimiina kamida ah. yaa hadalka ka xumaaday oo badeecadii wixii baa isku afdhaafdhaafay faqaala muslimu muslimkii baa hadlo wuxuu waladii istafaa muxamada sala allahu aleyh waali wasalam cala alcaalamiin ilaahay waxaan ku dhaartay nabi maxamed caalamka o dhan ka fadilay oo ka doortay yaa ku dhaartay saa saasaan samaynaya waxbu ku hadlay waxuu ku dhaarana wa alyahuudiyu yahuudigana wuxuu yidhi waladii istafaa muusa calayhi asalaam cala alcaalamiin ilaahygii muuse ka doortay caalamiinta ku dhaartay inaan saa dhacin qaala fa rafaca almuslimu muslimkii wuxuu kor u taagay yadow gacantiisa cinda daalika hadalkaa markuu yahuudiga afka ka soo bixinayeyba gacantuu baaciyey faladama wajha alyahuudiy yahuudiga wejigiisi buu dhurbaaxay fadahaba alyahuudiyu wuxuu aaday ilaa rasuuli nabiga alayh salaatu wasalaam fa akhbarahu wuxuu sheegay bimaa kaana wixii dhacay min amrihi isaga iyo wa amri muslimiina muslimi qofkii muslimka wixii dhex maray faqaala rasuulu llah rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam ba wuxuu yidhi laa tukhayiruunii ha iga khayr badnaysiinina calaa muusa muuse muuse ani ha iga fadlinina fa ina annaasa yascaquuna waa suuxi doonaan waama dhici doonaan fa akuunu waxaa noqonayaa awala man yufiiq dadka markay wada dhammaadaan qofka u horeeye soo baraarugi baan ahay qaar baa waxay leeyihin soobixidda kadib baa <coughs> sacqi haddana dhici doonaa fa akuuna awala man yufiiq fa idaa muusaa baatishun wuxuubuu ku dhegan yahay bijaanibi alcarshi carshiga dhinaciisa falaa adri mooga kaana inuu kamid ahaa fii man saciq dadkii dhacay oo muxuu ahaa dhintay oo faafaaqa miyirsaday qabli hortay am kaana minman istathna allah dadku ilaahay soo reeba u ilaa man shaaa allah dadku ilaahay yidhi inuu ku jiray iyo iyo inuga soo horbaxay iyaana kala sheegi karine muuse calayhi salaam iyo aniga intaad murankeena gelisaan hayga fadilina buu nabiga alayh salaatu wasalaam tafdiilka ambiyada in qaarkood la nusqaamiyo yaan la ogoleen nabigana waa sayid alambiyaa wa afdal khalqi laakiin markii nabiyaasha la keeno in nabi muuse waa ga fadli badan yahay ama taasaa la diidan yahy nabig salaatu wasalaam naam waa intaan loo sheegin waa la yidhi jawaabooyin kale waa la gelgeliyey kaas ila ron qaala waxadaثana cabdullahi bn cabdiraxmaan addarimi samarqandi wa abu bakr bn isxaaqin qaala akhbarana abulyaman alxakm bn naafic alximsi akhbarana shucayb ibn abi xamزة alximsi isaguna can الzuhriy maxamed bn muslim qala akhbarani abu slm bn cabdiraxman الzuhri wa saciid bn musayib المkزuمي عن أbي هuريرة الdwسي رضي الله عنه قال اsتب رجuل من المسلمين ورجuل من اليهود baa caytamay بمثل xadيث إبراهيم بن سعد عن iبن شهاaب ayuu ka waramay yعقوب بن إبراهيم بن سعد kaas وxdثnي cمر الناqد بن بكير qال xdثna أبو أحمد الزبيري qال xdثna سفيان الثوري عن cمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه قال جاء يهوudiي nin yahuudia u yimid ilى النبي نبga عليه السلام qad ludiba isagoo la dhurbaaxay wجهu wejigiisa yahuudigu وsاq الxadيiث بمعنى xadيiثi زهري غayr أنhu qاal falaa adrي akaana miman sacqa faafaaqa qabri ou اktafىa بsakti dur inuu ugu kaaftoomay qال xdثna abubكر بن أbي شhيبةa qال xdثna وkيع عن سفyان الthوري xا وxdثna بن نmayr محمد بن عبداللahi qال xdثna abي cبداللahi qال xdثna سفyان الthوري عن cمر بن يحyى عن أbيهi aabihiis عن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qاal qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه وaلiه وسلم wuxuu yihi laa تkhayiruu byn الأنبiyاء ambiyada ha tartansiinin oo kala khayr badnaysiinin oo hebel ba ka fadli badnaa iyo waxba ha dhex gelgelina وفي xadيث بن نmayr cمر بن يحyى xdثna abي saasuu yihi qال xdثna hdاb بن khالد وشhيبان بن فروخة qال xdثna حmاd بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاal أتytu waxaan u imaaday في riواaيaةi hdaab marartu waxaan soo maray calىa muusى nabigeena عليه السلام nabi muusaan soo maray leylata usriya bi habeenkii lay dheelmiyey cinda alkahiibi الأxmar burunburcoodka iyo bacaadka guduudane weyn hoostiisa asagoo ku xabaalan wahuwa qaa'imu taagan oo yusalii fii qabri qabri ku dhex tukanaya waa cajaa'ibtay kamid tahay cajaa'ibu ajaa'ibu qudratillaah ayay ka mid tahay yani qof dhintay oo haddana qabrigiisa dhexdiisa kudhex tukanaya ah, haddii shuhadadii la yidhi bal un cinda rabbihim yursaquun way nool yihin ilah agtiisaana lagu arsuqayaa ambiyadii baa kasii fadli badan ambiyadii ayaa kasii fadli badan oo ayaguna ilaahay subxaanahu watacaala karaamadiisa uu siiyey qabrigaa markaa salaada uu ku tukanayo takliif ma aha oo takaaliiftii qofka waxaa ka dhacday markuu dhinto ayuu ka dhacayaa ee waa waxaa weeyaan waa taladud iyo wixii raaxadiisay ka mid tahay sida maaragtay xadiidkii soo arooray <clears throat> ahlu jannaha yulhamuuna tasbiixa kama yulhamu axadukum atarafus o kamaa qaal yani axadkiin neefsiga uu neefsanayo oo uu dareemayninba wax xanuuna kuma hayso intaa uu neefsanayo sii celin sucuud hubuud wax iyo neefwaxaysa tu soo gelaysa haddana wax hadala kaa reebi male hurdo kaama reebayso cunto kaama reebayso neefta ayada bale lagama maarmi karo wax yarra allah ka dhige sidaasoo kale weeyaan salaada ay tukanayaan waxay jeclaayeen markay adduunka joogeen ee quratulcaynkooda ahaa ee aad iyo aad ay u jeclaayeenoo salaadii iyo ay kamid aheyd markay dhintaana xataa waa way sii wadaayaan macaansi bay ka tahay wax lagu kalifay oo mashaqo ah oo weli daba socota ma aha <clears throat> marka habeenkaa nabiga alayh salaam aayaat laqad ra'a min aayaati rabbihi lkubraa waxyaalihii waaweynaaye nabiga ilaahay la tusay bay kamid aheyd ambiyadii waxyaalihii cajaa'ibtaha ee uu nabiga calayhi salaam arkay ayay ka mid ahayd weliba muusa calayhi salaam markii laga hadlaayo nabiga calayhi salaam qabrigiisa isagoo ku tukan waa ku maray masjidul aqsa markuu tegay ambiyadii la tujiyu ka mid ahaa hadduu samada tegay samada lixaad baa haddana loogu tegey marka ruuxdaa ayadaa ah ee iska ilaahay uu sahlay inay meel walba u sucuuddo u duusho u buubto meel walbaba waa ugu horreysa kolla jismigii calaaqa la leedahay kolle caalamka samaawiga ah ayay boos iyo manzilo ku leedahay intaba waxaa weeyaan ilaahay taskhiirkiisa iyo sahl sahlintiisa weeyaan iyo qudrada ilaahay iyo caalamkan inaga aan ku nool lahay ee qaabkan u fikirna qaab ka duwan caalamulbarzakha waa ka duwan yahay afkaarteena iyo cuquusheena wax ka duwan weeyaan waa ka duwan yahay qaala waxadathana caliy bnu khashrab qaala akhbarana ciisa ibnu cali bnu yunus xaw xadathana cثmaan بn abi shayba qala xadathana jariir <clears throat> kilaahuma can sulayman الtaymi can anasin xaw xadathana abubakr bn abi shayba xadathana cabd bn sulayman can sufyaan can sulayman الtaymi samictu anasan buu yiri yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yihi marartu calaa muusa nabi muusaan soo maray wahuwa yusallii fii qabri asagoo tukanay wazaada fii xadiidi ciisa marartu leylata usriya bi haweenkii la dhalmiye weeye baabun wuxuu ku saabsan yahay fii dikri yuunus calayhi salaam wa qowli nabiy nabi yuunus sheegidiisa iyo hadalkii nabigu uu yidhi laa yanbaqii licabdin addoon uma haboona an yaquula inuu yidhaahdo ana khayru min yuunus bn muta ana khayru daa salaama calaa geliya qof inuu yidhahdo anaa nabi yuunus ka khayr badan maba banaana oo nabi kaba khayr badnaan ka katid iyo ana aniga nabi maxameda inaan khayrun ka khayr badnahay min yunus binu mata inuu dhaho dhakeeya laa tukhayiruni bay soo gelisaa laa tufaadiluuni taas maarata ma haboona ma yanbaqi <clears throat> itiraam ku ixtiraamaya ambiyada iyo tawaaducu nabiga alayh salam naftiisa uu dejinayo wey qala xadathana abubakr bn abi shayba wmxamed bn muhana alcanazi abu musa zaman wmxamed bn bashaar bin dar qaluu xadathana maxamed bn jacfar qunta xadathana shucb bn xajaaj alwasidi can sacd bn ibrahim azuhri qaala samictu xumeyd bn cabdiraxman yuxadiثu can abi hurayra can الnabiy salى اllahu alيh wali wasalam o nabigu qaala wuxuu yihi yani lahu anu qaal yani allahu tabaaraka wa tacaala ilahay baaba wuxuu yiri xadid qudsi bu isku bedel laa yanbaqii licabdi lii addoon ani aan leeyahay addoomahayga kamid oma ah, haboona waqaal ibnuthana licabdi addoonkayga yaquul inuu yidhahdo ana khayru min yuunus binu mata tawa caddahay addoon addoomaha ilahay kamid inuu yihahdo anaa yuunus ka khayr badan ma banaana ilahay leh yuunus binu mata alayhi salaam qaala ibnu abi shayba maxamed binu jacfar can shucba <clears throat> meeshii xadatha uu yiri xadatha meesheedii cancana ayuu kaga wariyey riwaayadan dambe mutaabacada ninka wato ibn abi shayba maxamed muthana iyo maxamed bashaar iyo abubakr bin saddex bay ahaayeen marka qaara cancanay ku qaadeen qaarna xadatha xadathana mxamed bn muthana wbnu bashaar wlafdu ibn muthana qaala xadathana mxamed bn jacfar qaala xadathana shucba can qataada ibni dicaama qaal samictu abalcaaliyata ayaan maqlay abulcaaliyata arayaxi wasmuhu rufeec rufeec ayaa la magaciisa yaquul asagoo le xadathanii ibnu cami nabiyikum xadathanii waxaa i waramay ibnu cami nabiyikum sala allahu aleyh waali wasalam nebigiina ina adeerkii baa i waramay yani wuxuu ujeedaa ibna cabaas cabdullahi ibn cabaas buu ka wadaa ani nabiyi nabiga alayh salaam buu iga waramay qaala nabiga inuu yidhi maa yanbaqii licabdin adoona ma haboona an yaquula inuu yihahdo ana khayru min yuunus bn mata wanasabahu wuxuu u nisbeeyey nabigu ilaa abihi aabiis yuunus ibnu mata ayuu yidhi marka aabihii buu u nisbeeyey tana waxaa lagu radilaya qola tidhaahda mataha waa hooyadiis ayaa lagu radinayaa waa aabihiis weeye baaban wuxuu ku saabsan yahay min fadaa'ili yuusuf calayh salaam nabiyullaahi yuusuf fadaa'ishiisii yusuf eh, yuusuf binu eh, yacquub ah, ninkaas isaga eh, nabigaas isaga calayhi salaatu wasalaam fadaa'il badan buu leeyahay fadaa'il badan buu leeyahay qur-aankaba suurad dhan ayaa isaga loogu magacdaray oo min awaliha ilaa aakhirihaa qisadiisa un ka sheekeynaysa ee wuxuu soo maray duruus iyo cibar iyo fawaa'id aad u fara badanna laga faa'idaystay faa'iidaystay qofka hadduu tadaburo uu ka qaadanayo oo shuraaxda iyo tafaasiirta culummada waxay ka dheheen iyo kutubta laga qoray iyo nacam waqafaat fii qisati yuusuf calayhi salaam iyo cibarka laga qaatay aad baa looga hadlaa aad baa looga hadlaa qaala xadathana zuhayr bnu xarb wa moxamed bn muthana wa cubaydاllahi bnu saciid qaaluu waxay dhan xadathana yaxya bnu saciidin can cubaydillahi akhbaranii saciid bnu abi saciid can abihi can abi hurayra qaal qiila waxaa la yidhi saxaabadii baa dhahaya yaa rasuul allah rasuul allow man akramu nnaas su-aalaha qaar baa waxay weydiin jiray saxaabadu sida loo kala fadli badan yahay magaalooyinka xaafadaha ay u kala fadli badan yihiin saxaabada si u kala fadli badan yihiin insi <clears throat> u kala jecel yahay su-aala nocaasa ah nabiga la weydiin jiray waxaa la yidhi dadka qabaailka marka laisku duud qaado qabiilkee dadkee u karaama badan man akramu nnaas qaala wuxuu nabigu yidhi atqaahum dee qur-aankaaba sheegay ina akramakum cinda allahi atqaakum marka atqaahum buu yidhi waxaa ugu karaamo badan ilahay agtiisa ka ugu taqisan ee ugu cabsi badan taqwada iyo alla kacabsiga yaa lagu helaa karaamada iyo alla dhawaashaha iyo maxabada alle oo lagu dhow yahay wadan iyo nasab iyo mansab iyo maal intaba laguma kala fadli badna qofka camalkiisa iyo udhawaashaha rabbi unbuu u dhowaanayaa qofku ahaada iyo midabku ahaada iyo noocu ahaadaba ina akramakum cind allah atqaakum adqaahum buu yidhi qaaluu waxay dhaheen laysa can haada nasaluk su-aal baa waxbaa u ayagayaa macnay ujeedaan waxay dhahen laysa maaha an haadaa midaa jawaabta aad la aaday nasaluka kaan ku weydiinay ah, dadka mutaqiinta ayaa cibaadada kamaan hadlayno eh, maaha su-aasha sidaas nabi allo waxaan kuu weydiinay qaala wuxuu yidhi haddii dee abtir aad ka hadlaysaan fa yuusufu nabi yuusuf calayhi salaam ayaa u fadli badan u karaamo badan nabiyullaahi horta isaga waa nabiga ilaahay ibnu nabiyillaahi nabiga ilaahay wiilkiisi weeyaanoo yacquub baa dhalay oo nabi ah ibnu nabiyillaahi nabiga ilaahay wiilkiisi oo isxaaq baa dhalay oo nabi ah ibnu khaliilillaahi buu ku abtirsaday oo ibraahim calayhi salaatu wasalaam ninkaa afar fac nabiga ah asaga iyo saddex aabbo u tirsaday nabinimo u tirsaday nin ka nasab fiican ma jirta buy nabiga alay salam abtira marka laga hadlayo qaaluu waxay dhen laysa can hada nasaluk ma aha middaa midkaa ku weydiinaya nabi allow weli ayagoo tee rabeen ma aha qaala nabi wuxuu yidhi facan macaadini lcarabi ah, carab usuusheedii iyo qabaa'ilkeeda miyaa tasaluun ay weydiinaysaan macaadin alcarab usuusha carab iyo asal asalka iyo qows qowska iyo meelaha ay salka ku hayaan qabaa'ilka carbeed miyaa tasalunay weydiinaysaan say u kala fiican yihiin haabay dheheen marka haabaa mesha ku jirta khiyaaruhum carab qabaa'ilkeeda iyo usuusheeda kuwa ugu khiyaar badnaa fi ljaahiliya markii islaamka intuuna imaanin qowsaskii fiicnaa ee khiyaarta ahaa kuwaasaa khiyaaruhum khiyaara ah fi lislaami islaamka gudihiisa markay soo galeen waa idaa faquhu hadda islaamka fahmaan hadday islaamka fahmaan oo akhlaaqdii ay lahaayeene dabiicigeed <clears throat> iyo shamaaishii iyo sifaatkii fiicnaa ay lahaayeen dhaqanka u ahaa hadday ku darsadaan alfiqu fi diin diinta fahamkiisii oo deena camalkoodii ay cibaado u bedelaan oo ikhlaas ka dhigaan oo wixii ay ka tageen ay ku kordhistaan islaamka wuxuu sheegay kuwa iyaga ee marka horeba iska leelyanaa dabeec ahaan iyo dhaqan ahaan u tababaraa oo u ficnaa ayaa markay islaamka qaataan u wanaagsan bu nabi aleh isalatu wasalaam qabaa'ishii dhibka badneed ee jidgooyada badneed ee shuftada aheed ee dadka layn jiray ee shareecada iyo diinta la dagaalama dhibka badnaa dee markay islaamaan waxaa weye cafa allahu ama salaf unbaa la dhihi cafa allaahu ama salaf wixii tag ilahay waa cafiya alislaam yaduuma qablahu hadday ishagaajiyan walba waxa hadda samaysaa lagula xisaabtami yaa la leeyahay marka inay islaamka ay wuxuu noqonayaa dabaa'icdooda iyo akhlaaqiyaadkooda muktasab buu noqon muktasab buu noqon akhlaaqdi midna waa muktasab midna waa mafduur weeyaan oo mid qofka lagu abuuray weeye oo fidri ah midna waa mid la kasbado oo diinta laga qaato kutubta laga qaato cilmiga laga qaato wey akhlaaqda iyo dabacada marka kuwa ayagu hadda camalkoodan in diinta markay qaateen unbaa laakiin kuwii marka horeba ilaahay ku hagaaga ku tarbiyeeyey ee dabeecada wanaagsan lahaa hadday noqoto martiqaadka hadday noqoto deeqsi deeqsinimada hadday noqoto madluumka loo gargaaro daalimka oo la reebo hadday noqoto akhlaaqiyaadkii fiicnaaye kala duwanaaye badbaadinta ummadda la badbaadinayo caruurtoo la xabaalin iyo waxyaala saasoo kale dad difaaci jiraa jira gabdhaha in la xabaalo yaa jiray markaas islaamka soo galaan oo sii ficnanayaan hadday diinta fahmaan halkaasuu nabiga aleyh الsalaatu wasalaam walidalika qabaa'ilka nabiga aleyh الsalaatu wasalam kaana yucaliq waa tacliiqin jiray qaarkood waa ammaani jiray ah, aslamuu saalamaha allah wkifaaru kafara allah oo ka dhihi jiray eh, qaarkoodna waa cusaya casat illaha warasuulah marka sidai ay diinta ay ku kala ahaayeen ee u dhagan nuglaayeen ee shareecada iyo diinta u qaateen ee idabta ulahaayeen u kala akhlaq ficnaayeen ayaa lagu ammaanayay baabun wuxuu ku saabsanya min fadaa'ili zakariya calayhi salaam nabiyullaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam fadaaishiisii abuu yaxya nabiyullaahi yaxya aabihiis weeyaan zakariya calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ilahi waa kaga sheekeeyey meelo badan baana kusomagaciisa kusoo arooray qisadii maryam inuu kafaalo qaaday ayaa mashhuuraheed fi suurati ali cimraan wa suurati maryam lagaga hadlay qaala xadahanaa hadaab bnu khaalid qaala xadaثana xamaad bnu slma can haabit ibn aslm albunani can abi raaficin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllah alيه waslama qaal kaana zakariya zakariya alayhi salaam wuxuu ahaa najaaran buu ahaa najaar nin farsamo yaqaan ah najaaradu waa farsamada geedaha guryaha weelasha qora weelasha sameeya sariiraha sameeya alaabta qora kaasa waxaa la dhaha najaar wuxuu ahaa farsamada gacanta yaqaano ayuu ahaa nabi zakariya alayh salaam marka najaaradu iyo farsamada gacantu waa sharaf waa ammaan ambiyadii baaba samayn jiray aribaad raa ari buu raacay ambiyada ari bay raaci jireen waa ammaan iyo sharaf weeyaan qofka ari raaca <coughs> qofka najaaro sameeya sidoo kale qofka biraha tuma nabiyullaahi daawuud alayhi salaam birtaasaa ilahay u jilciya u ka shaqaysan jiray oo dilacyo ka samayn jiray intaba ammaan wey laakiin qof badaal ahoo muxuu ahaa aan ogoleen inuu wixiisii uu qabsado aan ogoleen oo dad kala dacaayadeynaya kaas waxaa weye warkiisa laguma jiro warkiisa laguma jiro ayib baaban wuxuu ku saabsan yahay min fadaa'il alkhadr calayhi salaam nabiyullaahi khadir iyo fadaa'ishiisii buu ku saabsan yahay halka ha joogo insha allah habeen dambaan dhammaynaynaa kitaabu fadaa'il alambiyaa wa bihi nakhtatimu hadihi alfatra in sha allahu tacaala oo aan fasax baan qaadan doonaa in sha allahu tacaala